بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب اليمين الفاجرة dhaarta lagu faajirnimo falo iyo dhaarta beenta lagu dhaarta wixii ku soo arooray can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canh can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar oo yakhtaticu biha uu ku goosanaya maali mri'in muslim qof muslim ah maalkiisa huwa asaguna calayhaa dhaartaa korkeeda faajirun uu ku faajirnimo falahayo faajirun macnaha waxaa loola jeedaa kaadibin uu ku been sheegahaya laqiya allaaha ilaahay buu la kulmaa wahuwa asagu calayhi dushiisa qadbaanun uu u caraysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala asaguu ilaahay u caraysan yahay ayuu rabbi la kulmaa kitaabu almusaaqaati isku waraabintii musaaqaad macnaha waxaa loola jeedaa macnaha waa mucaamalada shaqsi khayrkii inuu u waraabiyo shaqsi kale geed ama canab ha ahaado ama ha ahaada nakhiil iyo wixii markaa la mid ah baabu ifmi man min dembigiisa waaye manaca u diida ibna asabiili musaafirka min almaa'i biyaha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaaatun saddex laa yanduru allahu ilaahay ma fiirinhaya ilayhim xaggooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim mana tahiraaya walahum cadaabun cadaabna way leeyihiin cadaabkaasoo aliimun xanuun badan saddex qofood ilaahay ma fiiriyo il naxariis leh ma tahiro oo dembi iyo cadaabka ma tahiro cadaab xanuun badanna way leeyihiin ka koowaad rajulun waa nin kaana lahu ay u sugnaato leh fadlu maa'in biyo ziyaada ah biyo asaga ka tan badan buu haystaa bitariiqin waddana wuu degan yahay oo wadduu ku haystaa fa manacahu wuxuu ka mancinayaa una diidayaa min ibni sabiilin musaafirka ka labaad wa rajulun waa nin waa nin baayaca la mubaayactamay imaaman imaam laa yubaayicuhu mana kulama ballamin oo kulala mubaayici maayo ilaa lidunya adduun ma ahana fa in actaahu minha hadduu wax ka siiyo adduunkii radiya wuu raalli noqon wa in lam yucta haddaan la siininna wa in lam yucqihi hadduusan ka siinin minha xaggeedana sakhita wuu xanaaqayaa nin madaxweyne ah ama nin hogaamiyenimo isku sharaxayo ayuu la ballamayaa ninka noocaasa haddii adduun uu wax ka siiyana wuu raalli noqon haddii kalna wuu xanaaqayaa ka saddexaad wa rajulu waa nin aqaama istaajiyey silcatahu badeecadiisii bacda alcasri salaada casirkaa kadib fa faqaala yidhi wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hayruhu ilaahii baan ku dhaartay asaga meahee mid kale uusan jirin laqad acdaytu waan siiyey bihaa kada wakada badeecadan intaan iyo intaabay iigu fadhisaa oon ka bixiyey fasaddaqahu rajul ninkiina uu u rumeeyey run buu u qaatay waana beentii dumma kadib qara'a wuxuu akhriyay rasuulka ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa iyo wa aymaanihim dhaariyaalkoodaba famanan qaliila lacag yar ku gadanaya kuwa waa kuwa nasiibka iyo khalaaqa ku lahayn aakhiro cadaab xanuun badana leh baabu fadli suqyi ilmaa biyo oo layswaraabiyo fadliga ku jira baabkeedii waa can abi hurayrata radia allahu canhu ana alnabiya sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi baynaa waqhti rajulin nin yamshii uu soconaya fashtadda calayhi waxaa ku darnaaday korkiisa alqadashu oonkii oon baa si daran u qabtay fanasala bi'ran ceel buu ku degay fa shariba minhaa wuuna ka cabay duma kadib kharaja wuu ka soo baxay fa idaa bikalbin waaba ay yalhathu hiraanhiraayo carabka bannaanka dhigahay ya'kulu cunahaya afaraa ciidda qoyan min alcabashi oon daraaddeed oon darteed buu ciidda qoyan la cunahayay faqaala wuxuu yidhi ninkii laqad balaqa wuu gaaray haadaa midkan midla aladii kii oo kale balaqa bii ani xaggayga iga gaaray eegaan maskiinkaa oonkii aniga meeshuu iga gaaray oo kale ayaa isagana uu ka gaaray famala'a qufahu qofkiisii buu u soo daray biyana uga soo buuxiyey tumma amsakahu wuxuu ku soo qabtay bifiihi afkiisa uma intaa kadibna raqya wuu soo koray ceerkii buu kor u soo koray fasaqa alkalba eygiiuu markaa waraabiyey fa shakara allaahu ilaahay baa ku shukriya lahu ninkii faqafara lahu wuuna u dembi dhaafay qaaluu waxay dheen saxaabadii yaa rasuula allaah rasuulkii ilaahayo wa inna lanaa fi lbahaa'imi ajaran bahaahimta iyo xoolahana iyo bahaahimta ajar miyaan ku leenahay haddaan biyo siina qaala rasuulku wuxuu yidhi fii kulli kibidin beer walba radabatun oo qoyan ajrun ajr baad ku leedihiin beer kasta oo radaba ahoo radabatin qoyan ajir baad idinkugu sugnaaday wax kasta oo noola ah waxaad u tartaan ilaahay ajir buu idinka siinayaa baabu fi lkhayli fardaha ayuu baab u yahay iyo wasaqiya dawaabi dawaabta waraabintooda iyo wannaasi dadka min alanhaari wabiyaalka xaggooda laga waraabiyo wa canhu ayda sidoo kale ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alkhaylu farduhu lirajulin ninna ajrun ajr bay u yihiin walirajulin nin kala sitrun astur bay u yihiin wa calaa rajulin wisrun ninka saddexaadna dembi bay korkiisa ku yihiin fa ama aladii midka lahu asaga ajrun ajirka u ah fa rajulun waa nin rabatahaa xiray fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayuu u xiray fa ataala wuxuu u dheereeyey bihaa ayada xarigii fii marjin aw rawdatin beer marjin aw rawdin waa isku macno fii marjin meel marji ahoo ama meel beer ah meel dalag leh oo marji ah ama meel beer ah famaa asaabad waxay ka asiibta fii tiyaliha fii tayaliha xarig dheeraanteeda daalika ee kaa ah min almarji marjigaa iyo meeshaa dhulka ah aw irawdati ama beerta kaanad lahu xasanaatin xasanaad baa uga sugan qofkii xiray walow annahu haddii asagu inqataca uu gooyo tiyaluha xarigeedii xarigeedii oo fastanmad ay boodo sharafan hal sharaf aw sharafayni ama laba sharaf ay boodo xarigii dheeraa haddii ay boodo shawt ama laba shawt xarigii dheeraa haddii ay boodo markaa hal shawt ama hal bootin ama laba shawt oo wareeg ah kaanad waxay u ahaanaysaa aafaaruha raadadkeeda iyo wa awraafuhaa digadeedaba xasanaatin lahu xasanaad bay u tahay walow haddii annahaa ayadu marad uu la soo mara binahrin webi oo fasharibad minhu ay ka cabto walam yurid asagoon doonaynin an yasqiya inuu waraabiyo kaana daalika arrintaa xasanaatin lahu xasanaad bay u tahay fahiya ayadu lidaalika arrintaa ajrun waa u ajir waa kii koobaad ka labaad warajulun nin waaye rabatahaa xiray wuxuu u xiray taqaniyan dhowrsanaan iyo wa tacafufan is-ilaalin inuu ka taqiniyoobo uu ka kaaftoomo dadka baryadooda gaarigaaga isii faraskaaga isii meel baan ku tegayaa tii buu isaga badbaadinayay dumma ka bacdi lam yansa aan ka hilmaamin xaqa allaahi ilaahay xaqiisa oo fii riqaabiha qoorteeda ahaaday walaa duhuuriha iyo dhabarkeedaba fahiya ayadu lidalika arintaa sitrun astur bay markaa u tahay wa rajulun ka kalena waa nin oo rabatahaa xiray fakhran faan iyo warayaa'an istustus iyo wanaa'an inuu ku colaadiyo uu ku gooyo liahli lislaam islaamka ehelkiisa fahiya ayadu calaa dalika arintaa korkeeda wasrun culus bay markaa ku tahay waa dembi wisri iyo culays bay markaa ku noqonaysaa iyo dembi kitaabu listiqraaq isu amaahintii ayuu kitaab u yahay baabu akhdi amwaali nnaas dadka maalkooda qaadashadiisa qofkii qaataa yuriidu asagoo doonaya adda'aha inuu iska gudo ow itlaafaha ama inuu talfiyo ee markaa uu baabi'iyo qofkii dadka maalkooda qaata midna wuxuu doonayaa deynta uu dadka ka qaatay inuu iska gudo midna inuu talafiyo wixii ku soo kala arooray wa canhu aydan can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu yidhi man akhada qofkii qaata amwaala annaasi dadka maalkooda yuriidu asagoo doonayo addaa'aha guditaankeeda adda allaahu canhu ilaahay baa xaggiisa ka guda waman akhadahaa qofkii qaata dadka xoolahooda dayn uga qaata yuriidu asagoo doonaya itlaataha inuu halaajiyo uu baabi'iyuu talafiyo atlafahu allaahu ilaahayaa asagana halaajiya subxaana wa tacaala baabu alluqatati waa baabidi waxyaabaha dhumay ee dhulka laga hela baabkeedii waaye wa can zayd bin khaalid radia allaahu canhu qaala jaa'a rajul nin baa yimid ilaa rasuuliillaahi rasuulka agtiisa ayuu u yimid fasa'alahu can luqatati baadida ayuu weydiiyey luqatada ayuu markaa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nebiga icrif aqoonsa cifaasaha xarigeeda iyo wawikaa'aha weelka ay ku jirto qamdiga ii ku jirta shiyeerka nambarkii noociisa iyo ama haddii xarig ay ku xidhan tahay aqoonso uma carafhaa baafi sanatan hal sano hal sano baafi fa in jaa'a haddii uu yimaado saaxibuhaa saaxiibkii lahaa wailaa macnaha sii sii hadduu yimaado qofkii lahaa wailaa haddii kale fa sha'nuka bihaa fa sha'nuka xaalkaaga bihaa ayada ah macnaha wax uun ka sameey adiga oo markaa intifaacso xataa haddaad intifaacsato yowm min al ayaam qofkii lahaa u yimaado waad u gudanaysaa saasuu markaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam geelka iiga waran baa haddana la yidhi rasuulku wuu xanaaqo wuxuu yidhi maa laka walaha war geel maxaa kaaga jira sibraarkuu biyaha ku shuban lahaa buu wataa kabihiisaa u xidhan biyuhuu aroorayaa geedihuu daaqayaa isaga tag ilaa qofkii lahaa kala kulma ariga ka waran baa rasuulka la yidhi ariga wuxuu dhahay laka aw liakhiik abaa iskale soo qabo ama walaalkaabaa helahaya awadi'ba ama waraabe saddexda kama dhex baxaayee ariga marka waa soo qabataa oo aad meel dhigtaa waayo waa iska daciif geel laakiin baadima galee faraha ka qaat wixii kor yimaadana wuu burburinayaa allaahumma haddii uu joogo meel geelu cuno maahane wax geela cuna iyo bahal geela cuna haddii meesha uu jooga maahane wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal kaana lirajulin ninbaa wuxuu ahaa cala alnabiy kaana lirajulin ninbaa waxaa uga sugnaa cala alnabiy nebiga sala allahu calayh wasalam sinnun qurbac oo min alibili geela ka mid ah nebiguu ku lahaa kaana lirajulin ninbaa waxaa u sugnaa ee uu ku lahaa cala alnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalama sin qurbac oo min alibili geela ka mid ah fajaa'ahu waa u yimid yataqaadaahu asagoo ka deen gudanaya faqaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi uctuuhu siiya weliba wuu ku adkeeyey riwaayadaha qaar ay tilmaameen warma sii buu yidhi wax been la siiyema macnaha hadal adag oo qallafsan yuu nebigu kula hadlay ilaa saxaabadii ay caroodeen oo rasuulku uu yidhi iska daaya inna saaxiba alxaqi maqaal ninka xoolaha iskale orah buu leeyahay annagaa ka gardaran wuxuu raba hama dhahee dhaafa laakiin siiya oo u guda ee heshiisii fa talabuu way raadiyeen sinnahu qurbiciisii oo kale falam yajiduu lahu mana aysan helin ilaa sinnan fowqaha mid ka sarreeya maahane qurbaciisa ka fiicanoo ka sarreeya ma ahee wax kale way waayeen fa qaala rasuulku wuxuu yidhi acuuhu siiya siiya fa qaala wuxuu yidhi awfaytani awfaytani waad ii oofisay buu ula jeedaa wafi illaahi bika qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam ina khiyaarakum axsanukum qadaa waxaa idinkugu akhyaarsan midka idinkugu gurida fiican ama ha lacayo ama ala aflagaadeeyee macnaha si kastaba ha ahaatee ninka gudidiisu ay wanaagsan tahay kiisi koo ka fiican baa la siiya faqaala wuxuu yidhi awfaytanii awfaytanii ayuu yidhi actaytanii xaqii waafiyan saasuu ula jeedaa xaqaygii oo waafi ah wafi illaaha bika allah kuu oofiye qaala alnabiyu inna khiyaarakum waxa idinkugu akhyaarsan axsanukum qadaa midka idinkugu gudida fiican baabu man istacaada billaahi min addayni qofkii ilaahay deynta ka magan gala baab ayuu u yahay can caaishata radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yadacuu mid ku ducista fi salaati salaada gudaheeda wuxuu odhan jiray allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alma'hami dembaabid waalmaqrimi ee qaamoobid waa dayn faqaala lahu qaa'imun ku hadlayaa wuxuu ku yidhi maa akara maxaa badan maa inta tastaciidu aad ka magangelaysa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow min almaqrami ee amaahda maqramka iyo qaanta intaad ka magangelaysa way badatee maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi nebiga ina arajula ninka idaa qarima hadduu amaahoobo oo qoon qoortu ay u gashuu geemoobo xadafa wuu hadlayaa fakadaba markaasuu been sheegayaa wawacada wuu ballamayaa fa akhlafa markaasuu burinayaa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man taraka maalan qofkii hanti iyo xoolo ka taga faliwarifatihi dadka dhexalkiisa iskalaa leh faliwarifat fali eh, eh, faliwarafatihi waxaa iskale warafadiisa faliwarafatihi waman taraka qofkii ka taga kallan culaysna fa ilaynaa xaggeenay ahaatay qofkii ka taga ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam kal waa faqiir ciyaal deyn mashaakilaad annaga xaggeenay ahaatay anagaa ka gudayna waaye wa canhu radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa min mu'minin mu'min ma jiro ilaa wa anaa aniga wlaa bihi uga awliyaysan fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhirada iqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga asagaa uga awliyeysan mu'miniinta naftooda fa ayumaa mu'minin mu'min kasta maata dhinta wa taraka ka taga maalan ciyaal ilma ka taga falyarifhu ha dhaxlaano maalkiisa casabatuhu casabadiisa man kaanu waxay ahaadaanba waman taraka daynan qofkii dayn ka taga aw dayaacan ama dayaac iyo dhib iyo ciyaal iyo wax mashaakil ah falya'tinii hanoo yimaado fa ana aniga mowlaahu mowlihiisa ahe adaa mowlihiisa ah buu dhahay nebiga baabu maa yunha wixii la reebay baabkeedii waaye can idaacati lmaali in xoolaha lagu ciyaaro maalka in lagu ciyaaro wa can ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu qaala qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay xarama wuxuu xaaraantinimeeyey calaykum korkiina xuquuqa alummahaati hooyooyinka caasitaankooda iyo wawa'da albanaati gabdhaha duugitaankooda nolosha lagu xabaalo wa mancaahaatin hanqaltaag iyo diidid manciga waa xaq lagugu leeyahay inaad diidood dhiibi weyso waxaadkana waa hanqaltaag aad u hanqaltaagta waxaadan lahayn oodan heli karin wa kariha lakum wuxuu idiin karahsaday qiila wa qaala waa la lahaa io waa la yidhi wa kafrata asu'aali su'aalaha faraha badan iyo wa idaacata almaali maalka oo lagu ciyaaro maalka dayacitaankiisa iyo in lagu ciyaaro taana wuu idiin karahsaday ilaahay can ibni cumar radi allaahu canhuma qaal qaala rajul nin baa lilnabiy nebiga wuxuu ku yidhi innii anigu ukhdacu waxaa laygu qiyaamaa oo laygu dhagraa oo laygu dhagaa filbuyuuci beeca ninkani yaraantiisuu beeca ku dhex jiri jiray markii dambuu isku dhexdhex darsanay gurigaaga iska fadhiisaa laga keli waayey suuqaasuu dhex jooga habeen iyo maalin qofka wuxuu u barta baaskiisa waayee waxaad maqlaysaa baryahan dambe xataa qof tuugsanaya haddana nimyaar ah lacag fara badan leh ilmihiisu ay dibadda wada joogaan si kastoo loo celiyo waa la celin waaye marka qofku wuxuu asagu u barto waa dhibaato marka dadku way khiyaanaan bacdama isku dardarsamay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa baayacta markaad baayactamaysood wax la korgortamaysa qof faqul dheh laa khalaabata khiyaana ma jirto marka ugu horraysaba u sheeg inaadan ash ahayn fa kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yaquuluhu mid sidaa yidhaahda marka mar allaala markuu saa yidhaahdo waa la fahmi jiray qofka baabu qasaasi almadaalimi qasaaskii iska gudashada madaalimta ayuu baab u yahay can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu can rasuuli illaahi rasuulkii ilaahay sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa khalasa almu'minuuna mu'miniinta haddii idaa khalasa idaa khalasa macnaha markay ka soo khaalis noqdaan oo ay ka soo badbaadaan mu'miniinta min naari naarta wixii lagu lahaa laga soo gooyo laga soo qisaaso xubisuu waxaa lagu xabisayaa biqantaratin qantarat iyo buundo bayna aljannati waannaar u dhaxaysa fayataqaaduuna aw yataqaadawna madaalima waxaa laga kala gudayaa oo la kala arsanayaa madaalimtii qof kasta qofka kale madlimkii uu u geeyey ayuu ka qisaasanayaa fayataqaasuuna way qisaanayaa ow yataqaadawna way kala gudanayaan madaalima madaalimtii kaanad baynahum dhexdooda ahayd fi dunyaa adduunka qof kasta qofka kale wuxuu ku lahaabaa laga siinayaa xataa idaa nuquu ilaa ay saafi noqdaan oo wahudibuu ay nadiif noqdaan adina lahum markaasaa loo idmayaa bidukhuuli iljannati jannada gelitaankeeda fa waladii macbuudkii nafsu muxammedin nebi muxamed gacantii ee naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye la axaduhum midkood bimaskanihi maskanka iyo degaanka oo fi filjannati jannada dhexdeeda uu ku leeyahay adallu bimansilatihi kaana fi اddunya waa uga adillo badan yahay mansilkiisa uu adduunku markaa ku lahaa qof kasta gurigiisii jannada uu ku leeyahay sida uu u garanahayay uu ugu tusig badnaa mansilkiisii adduunka ka aakhira uga dar macnaha toos buu markaa u tegayaa wacan safwaan bin maxraj almaasiniyi qaala baynamaa ana wakhti anigu amshii aan socdo maca ibni cumar radia allaahu canhumaa aakhidan biyadihi aakhidan uu yahay mid haya biyadihi gacantiisa id carada rajul ninbaa ku soo banbaxay faqaala wuxuu yidhi kayfa samicta sidee baad maqashay rasuulkii alleh oo ka hadlaya fi najwa koodka fa faqitaanka markaa ka hadlaya fa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalama yaquul isagoo dhahaya ina allaha ilaahay yubnii wuu u soo dhoweeyaa almu'mina mu'minka fayadacu calayhi wuxuu saarayaa kanafahu asturkiisii wayasturuhu wayasturuhu wuu ku asturayaa fayaquulu wuxuu leeyahay atacrifu danba kada atacrifu danba kada dembi hebel iyo dembi hebel ma taqaanaa fayaquulu addoonkii wuxuu leeyahay nacam haa ay rabbi rabbiyow xataa idaa qararahu ilaa uu sugto bidunuubihi dembiyaalkiisoo la qirsiiyo wara'aa uu arka fii nafsihi nafsadiisa annahu halaka inuu halaagsamay satartuhaa calayka annahu halaka inuu halaagsamay qaala ilaah wuxuu leeyahay satartuhaa calayka waan kuu asturay fi dunyaa adduunka kuma ogaanin dembigaaga wa ana akfiruhaa laka anigana waan kuu dhaafay alyowma maanta fa yuctaa markaasuu siinaya kitaaba xasanaatihi kitaabkiisa xasanaadkaa gacanta laga saarayaa wa yanqalibu ilaa ahlihi masaruura wa ama alkaafiru kaafirka iyo walmunaafiqu fayaquulu alashahaadu markhaatiyaalkaa waxay ku dul odhanayaan haaulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim kuwani waa kuwii rabbiguu dushii beeniyey alaa lacnatullaahi cala aldaalimiina nacalada ilaahayna daalimiinta korkooday ahaatay baabuulmuslimu akhulmuslimi baabkiisaanu geli ama baabkeedaanu gelaynaa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam